العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ويأكلون من النذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في قول تعالى sheekhu wuxuu ka soo hadlahaya raxmat ullaahi tacaala calayhi qolihii mushrikiinta ahaa ama qabuuriyiinta ahaa qaababkay u dhaqmi jireen ama ilaahay ugu shariig yeeli jireen iyo anwaacdoodii ayuu sheekhu markaa ka hadlay dhaqamadooda waxaa ka mid mida ah waya'kuluuna waxay wax ka cunaan min nuduuri nadarka xaggiisa waxyaabaha sharadka iyo nadarka ee qubuurta la keeno ee caamadu xoolahay soo qaaday ay qubuurta dhigto iyo ayay nimankan wadaadda kusheega ka noolaadaan iyo wamaa shay bay cunaan yu'taa la keeno bihi asaga ilaa qubuurihim loo keeno qubuurta waxyaabaha la keeno ee qurbanaan loo keeno waxyaabaha sharadka ah nadarka la galay ee caamadu ay qubuurta keenaan ayaa markaas cunaan oy qaataan qubuur xataa waxaa jirta meel maqaabir ahoo ay awliya ku xabaalan yidhahdaan xataa jaad baa la jaad caqaar jaadaad geenaysa markaad sheekha soo salaamayso qabri ku jiraad baryayso caqaar dhanoo jaadaad qaadaysa adari hararbe ku taallaa meesha loo yaqaana qabri lahay sheekh abaadir ama sheekh abdaal oo ku xabaalan xaafaday orommada iyo soomaalidu degaan iyo harriyiintu ayaa waxaa la geeyaa marka la la soo salaamahayo waa in la geeyo sadaqada kale waxaad ka hormarina caqaar dhanoo jaad ah kiila jaad inaad qaaddo marka waxa kastaa meesha la geynhayaa maa yadkhuluuna wayaakuluuna min annuduuri nadarka xaggiisa waxay ka cunaan wamaa shaygii yu'taa lala yimaado bihi maagaba ila quburin qubuurta la keena maabay ka cunaan yadkhuluuna ay ku galahayaan bihi asaga fi qowli tacaala hawsha ay sameeyaan ee nadarada iyo qurbaanta qubuurta la keenay cunaan nimankaas wadaadaha sheeganaya waxay kaga mid noqon oo taabanaysa aayadda ahayd ina kaiira min alaxbaari waruhbaan in badanoo ka mida ah qolyaha yuhuudda culummadooda ah iyo cubaadda nasaarada laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaatil dadka xoolahooda ayay xaqdarro ku cunaan iyo si bilaash wayasuduuna can sabiili illah wamaca dalika ilaahay jidkiisana ummadda waa ka hor istaagaan fa innahum ya'kuluuna amwaala annaasi bigayri xaqin wayasuduuna can sabiili illah faqradaas way idinka go'an tahay laakiin asarkay ku jirta waana fiican tahay fa innahum qolyahaas mushrikiinta cubaadda ah ya'kuluuna amwaala annaasi bikayri xaqin dadka xoolahooda iyo xaqdarro ku cunaan wayasuduuna can sabiili illah jidkii ilaahayna dadka waa ka hor istaagaan labadaa dulmi bay isu geystaan dadka hantidiisu xaqdarro ku cunaan oo waxaan bannaanayn ay ku qaataan iyo ayagoo dadkii xaqdoonka ahaa ka hor istaaga xaqi iyo diintii <clears throat> yucriduuna waa jeedsanhayaan bianfusihim naftooda ayay diinka oga jeesteen wayamnacuuna hayrahum hayrkoodna waa u diidayan diintanu soo galo ayagu diinta kuma dhaqmahayana waa ka jeesteen waa ka fogaadeen dadkii diinta qaadan lahaa ee hanuuni lahaana waa ka hortaagan yihiin iditaabicu lahum ninka raacsan ee wadaaddo moodahaya yactaqidu wuxuu aaminsan yahay anna haadaa shirkigan iyo qubuurta la caabudo iyadoo loo sharig yeelo oo nadar iyo qurbaan loo bixiyo huwa sabiil اllahi wa diinuhu ilaahay diinkiisii iyo jidkii toosnaa inuu moodahaya caamadanna waxaa aafeeyey kuwa culma ku sheega ah fayamtanicu bisababi dalika taa awgeed buu uga reebtoomhaya u diidahayaa ka caamayga ah min addiini اlxaqi aladii bacaa allahu bihi rasuulah wa anzala bihi kutubah diinkii dhabta ahaa ee ilaahay nabi maxamed la soo diray ama kutubta ku soo dejiyey ayuu marka diidahaya inuu galo maxaa jira diinkaas waxaa lagu yidhi waa bidco waxaa lagu yidhi waa diinkabax waa diin cusub waa balaayo maxaa loo ammaanay shirkigii iyo baktigii iyo baatilkii baa loo bunbunshay diin baa looga dhigay fayamtanicu bisababi dalik ay bisababi sadi can diin illaah wuxuu ka jeesanayaa min addiini alxaqi diinta xaqeed xaggeedu ka jeesanayaa dhegba jalaqu siin maayo ogolaan maayo lagu kari maayo hadduusan la dagaalaminba aladii xaqaasu ama diinkaasoo bacaa allahu alla uu la soo diray bihi asaga rasuulahu rasuulkiisa uu la soo diray wa anzala bihi kutuba kutubtiisana uu ku soo dejiye wallahu tacaala lam yadkur caamada shirkigaa weyn ku dhacday iyo kufrigaas ku taagan ee niman culmo ku sheega ay duufsadeen ee duufsigaa la duufsaday ma loogu cudurdaarahayaa mise maya waa masalo u baahan weeye aragti u baahan sida sawaabkii usuul ahlicilmi waafaqsanna loogu cudur daari maayo maxaa yeelay alimaam abu isxaaq ashaaibi fii kitaabi alictisaam mujalladka labaad buu qadiyada kaga hadla haddii e, gaalnimo iyo kufri iyo riddo iyo khuruuj min diin illaahi au nin culamada kusheegu ku horseedo waxaa lagu horseeday baa la fiirinaya ma mas'ala daqiiqa khafiya ay culummaduun fahmi karaanba mise waa shay weyn oo diinta ka mid oo ruux islaan sheegta uusan ka jaahil noqon karin haday masale daqiiqo min masaa'il ilcilmi alkhaasa ee culummadu ay yaqaanaan dhaxalka masaa'ilkiisa ka mida nikaax iyo talaaqa masail ka mida daqiiqa ay yihiin iyo ninka cilmi khaasa bartay uun fahmi kara ay yihiin waa lagugu cudurdaari caalimkii kulugooyey ayaa markaa la saarahayaa man uftiya bikayri habtin fa inamaa imu calaa man aftah xadiidkaasaa la marinaya laakiin usuusha diinka ee muxuu aha caqiidaba ay ku asaxdo ee ruuxii diinta islaamka soo galaba uusan ka jaahil noqon karin inuu asagu isdanaasacayaa mooyee ama nin xadgudbayba yahayba mooyee caama baan ahaa culuma ay duusata lagu cudurdaari maayo aslu diin waa maxay an yucbad allah waxda ilaahay keligii in la caabudo waa diinta asalkeeda cidna loogu cudurdaari maayo hadda rasuulkii nebi maxamed ahaa salawaatu rabbi wasalaamu in la rumeeyo waa asalkii labaadee diinteenna wey haddaad tiraado culuma ay duubsato ii sheegtay nabigu inuusan rasuul ahayn oo hawshaa ka dhagaysan mayno miyaa laguu cudurdaari mise waxaan leenahay islaamba kaama asixinba annaka lam tuslim qad abadan weligaa maad islaam baan leenahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah haddaabad moorada islaamka wixii lagu soo gelahayayba aad jaahil ka tahay ama aad muta'awilba tahay ama caalim iyo nin aad ku sheegtay nin aqoonle uu ku duubsaday lagugu cudurdaari maayo maxaa yeele mabaad soo gelinba gaal baa tahayba ma diintaba maaad soo gelin ma oradan islaamka ninka soo galay ee labadii asalba laga helay aslu risaala aliimaanu birasaala oo nebi maxamed la rumeeyo iyo aliimaan bitawxiid illaah oo ah ilaahay keligii in la caabudo wa an laa yucbada ila allah haddaabaad aaminsantahay awliye in la baryi karo oo la caabudi karo ayb walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka nabi maxamed fain facalta fainaka idan min alaalimiin haddaad samaysaa la yidhi mutaawil iyo waan waxbaa igalay ma jirta markaasaad mushrik tahay mushrik fainaka idan min alaalimiin ay min almushrikiin hawshan waxaa yeele waa shirku kufri akbarah aslu diin laa yahbutu ila bihi ila bilkufri biاlطaaguut wاliimaani biاllahi waxdah man yakfur biاlطaaguuti wayu'min billah lagaama helinba lam takfur biاlطaaguut anta maadan ku kufrin aaquudkiiba ilaahay hayrkii baad baryaysaa awliyaad daba taagan tahay qubuur baad baryi ii gargar baad leedahay ii hiili awlaad isii mxuu ahaay gaale ii jabi ii dambi dhaaf roob keen ii naxariiso marka aslu diinba maadan soo gelinba marka in lagu duubsado dad kale wax kugu akhriyeen maa tanfac maxaa yeelay camr ibnulxayi alkhusaaci ee ninkii shirkiga beledka bilaadda carab carbeedkeen ee shaam ka soo qaaday caammadii carbeed iyo qoraysh iyo reer khusaacu duufsaday sidii bay ku raaceen nabigaa inooga warramay saasay ku naargaleen naar baa kulligood quwaaxayso qur-aankuna wuxuu caddeeyey inaan wax nabi a ah loo dirin nabi maxamed uu qolyahan aan kuu diray wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir adiga hortaa nadiir looma dirin litundira qowman maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun nebi maxamed waxaa loo caddeeyey carab iyo quraysh inaan nabi ooga horraynin wamaca daalika subanu wuxuu inoo caddeeyey inoo sharxay inay ahlu naar yihiin carab wixii asaga ka horreeyo o dhanba dadkii ka horreeyey dhanba oo nabiba looma diri ilah maxaad u cadaabaysaa hada yusama aslu ddiin shirk adoonka bifitratihi iyo binubuwaati lulaa dhaxalkuu ka haystay ku garan waayey ilaahay keligii inuu caabudo kadibna muxuu ahay ahluqaabuur iyo abootooyin iyo aboodiyi alankhayrre iyo qubuur iyo dhagaxyaal daba istaagee caabuday hadaa mushrik caamaa duubsatay culummaa duubsatay iyo balaayaa loo sheegay iyo waxba ka socon mayso masaakiintii qureyshyada carab ahaa duqoydooda waaweyn baa duufsaday oo waxaan u sheegay nabiga ku dhehey waa kaahin intay shiraan bay qayli jireen maxaan caamada ka gadnaa aan sheegnaa xajkii baa soo dhow muxamedna wuu kooraysanhayaa faraskiisiibuu qaadan bimacnaa dacwadiisa buu wadahayaa mawsimka xajku soo istaaga carafe iyo mina uu imanhayaa kadibna caamaduu la hadli oo carabbuu la hadli oo diintiisa ninka maqle waa nin carab malan weeyo nin hadla og weeyo waxaan shicirna ahan shicirna ka daran buu saa usii daynhayaa dadkiibuu duubsanhayaa maxaan dadka u sheegnaa oon ka dhaadhicinaa siyaasiyiintii saasatulkufri waaaquud nimankii maamuli jiray gaalnimada go-aan bay gaadhahayaan dhahno aan kaahin dhahno adoo aan kaahin dhahana la yidhi aan majnuun dhahno ninka nin waalan maha waa nin miyir qaba kaahin wey kaahin dhaqankii ma laha waa beenaale yaa naga dhegaysan beenaale isagoo yar baa saadiq alaamiin lo jiray maxamed alamiini weligii been laguma hayee waa kan way socon weyday oday u fikiray inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar faqutila kayfa qadar uma nadara uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar su u soo muxuu ku soo gabagabeeyey in hada ilaa sixrun yu'ar buui waa sixir saaxir aan dhahno hawshaasaa la iibiyey laga gaday inta tuhmo oo dhan ba ilaahay baa nabi maxamed ka difaacay wamaa saaxibukum bimajnuun wma huwa biqowli shayطaan الrajiim walaa biqowli kaahinin qaliila ma tu'minuun qowli shaacir waxoo dhan waa la baabi'iyey wamaa callamnaahu shicra maa yanbagi lah shubahaadka iyo ishaacaadka laga qaaday in la difaaca adacwa alislaamiya asalafiya asaxiixa التwxiidiya الجihaadiya laabudda min الdiفاع وmin lisaan yadub canha وayudaafic canha haddii kale shaayacadku waa ku baabi'inaya nebi maxamed tuhmadii yar ee la soo qaaday ilahi baa difaacay waa in haddaan laga hortarin ishaacaadka iyo tuhmooyinka iyo barabagandada iyo beenta soomaaliya waxay tidhahdaa muxuu ahaaye been horrayse ee run dambayse ma gaadho haddii ummadda lagaa horkeeni wey ninka waa maxay waa dhiigyo cab wax nabad a ma doonaayo dadka inuu baabi'iyu rabaa miduu quwaaxo miduu kala jabiyo miduu dilo miduu busqul ku rido ninkan waa muhlik weyba inuu halaago unbaa ka go-an haye ninkan waa maxay diin cusub bay wadaan annagoo tabliiqa waa intaan magaalo tagnayba diin cusubtaasaan ku keenay oday baa intuu istaagay buu nala dagaalamay markaas wuxuu yihi diintan cusub eed wadaan ma doonayno annagoo baan iska aamusnay nin nala socda wuxuu yidhi adeer diintu haddaysan cusbayn haddaan magisbayr baa buuri diintu haddaysan cusbayn megasbayarba diin dhacday oo fundowday maba rabnaba sidooba mid cusub baan rabnaa markuu wuxuu dha ilahay taas caqli weeye waa gar weeye cusbayn miyay fundowday almuhim waa diin cusub nebi maxamed ma ogeyn waa balaayo cusub waa bidcu ba lagu afuf waa in laga jawaabo shubaadkaas nabiga isagoo laleeyahay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik oo laleeyahay walaa takun fii dayqin mima yamkuruun ayib oo walaa takun fii dayqi mima yamkur haddana shubahaadka waa la difaacahay laabudda min sabrin waa adkaysi iyo dulqaad waa inaad yeeto laakiin dulqaadkaasna ma aha inaad aamusto hogato ma aha waa inaad yactiraado warbeenta daaye war joojiya adoon dhibkale samayna haddana waa in ishaacadka la difaaco muhiimaddu aan u soo dega waxaa weeye kufaaru qoraysh saasadooda iyo micigiirtoodii iyo salaadiintoodii ayaa kufrigan maamulay caamadii iyo haweenkii iyo makastii iyo indheermagaradkii oo dhan ayaa waxaan ka dhaadhiciyey looguma cudurdaarin iyagoo nabi aan nabi maxamed ka hor aan loo soo dirin calalkhusuus aan loo soo dirin ay mxuu ahay camr bn xay alkhusaaci iyo mujrimiin kaloo ka dambaysay iyo xataa odaga cabdimutaliba iyo qusay ay dadka kufriga gaalnimo ka dhaadhiciyeen dadku mustakbiriin iyo mustadcafiin weligoodba waa lahaayeen in sarayso oo ayagu dadka maamuloo madax weyn iyo caamo kuwaa daba higsata soo ma jirin weligeedba mustadcaf iyo mustakbir hadday kufriga gaalnimo ku kulmaan fi naari jahannam qur marka weydiin min awalihi ilaa akhirihi qaala ladiina istakbaruu iyo waqaala ladiina istudcifuu dooda dhex martay qur soo guuriya akh waxba loo kala qaadi maayo kuwaas mar hadday gaalnimo isku raaceen waa ilay duubsada iyo inaa aطacnaa saadatana wakubara'ana faadalluuna sabiila rabbana aatihim dicfayni min alcadaabi walcanhum lacnan kabiira iyaa ka dhegaysa kulli oo jirta ayb laakiin cadaabka loo kala badin taamuran ma laha oo haddii iimaan iyo kufri waa la kala badan yahay kufrigu daragaad darakaad buu leeyahay islaamkuna darajaad buu leeyahay iimaanku in ninka gaalnimada weyn hambaday iyo ninka xooguu fudhaal ku qaatiya qaado aysan isku cadaab ahayn taasi muran ma laha laakiin kulli jahannam ay ku waarahayaan fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum unnaar wahum fiiha kaalixuun kulligood marka waxyaabaha aan lala wareegahayee caammaa duubsatay wax sallama ah. abu isxaaq ashaatibi wuxuu yidhi ahlulfataraat wa ahlulbidaci waynu kala qaadaynaa waxaanu kala qaadaynaa caammahaduufsaculumaha duufsatee meeshaa uu joogay ma ka jiray nin xaqa ku adimhaya hal waaxid baa allah ka dhigay fardi waaxida nin xaqa sheegahaya hadduu ka jiray waaxid baa allah ka dhigi oo asagu xaqaa qaadan waaye oo intuu raadsaday uu u tegi waayey ninkaa waa macadon fi naar maxaa yeeley jasiirat alcarab oo shirki iyo kufri saytareeyey baa nabi waaxida loo soo diray nabigu intuu dhawaaqi karay ama dacwo gudbin karay ama dhambaal diineed tabin karay buu tabiyey wa maca dalika ana alxujata qad qaamat cala alcibaadi walbilaad in marka ay la duufsaday ama been lagu akhriyey ama waa majnuun laga dhaadhiciyey ama la yidhi waa asaatirul awaliin iktatabahaa fahiya tumla calayhi bukratan wa asiilan dhag laga soo qaadi maayo in laydinku yidhi wahaabiyadu way waalan yihiin takfiir bay gacanta ku wadaan talaabiib baa soo dirtay doolar bay qaataan dabaday ka tiimbaraysan yihiin habeenkiibay ukhtiya akhis dhaanoo isku sadaqaysan furuujtoodii alaabtooda waxa haddii laydinku akhriya maa tanfac tawxiidka saxiixa ninkii qaadan waayey oo marka ay iyo culmo dhumiyeen asaga u tala naar buu ku waarhaya aduu sidaa ku dhinto usan ka toobadkeeni mustadcafkii iyo mustakbirkii wadaadkii dhumiyey iyo asagiiba kulli xaggay wada tagahayan asluhum asalkoodu waa aslu quraysh maa bucita calayhi muxamed ninkaan fahme asaga u taalla masaa'ilka yarkee daqiiqa ee masaa'ilcilmi loo yaqaan aw masaa'il khaasa la ee khafiga ah kala qaadaynaa laakiin ma maanta ninka ka shakaysan ilaahay keligii inuu cibaada mudan yahay axadkan aan la baryayn ninkan aaminsanayn islaamba kama asixinba annagu nu lagoynhayaa oo masaajida nagu cidhiidhiya oo haweenkii muslimaadka bilaash ku guursan oo gawri bakti naga dharjin hayaa mooyan islaamba kama asixin ninka amminkan ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii inuu cibaado muto awliyo iyo culamo aan la baryi karin aan qalbigiisu dhicin aaniyan aan ku dhaqmin muslima ma aha muslimba ma aha ninkaas ayib calaa eh, sabiili tanazul baan leenahay loo cudurdaari maayo ninka cudurdaar ma laha nabi maxamed oo ka waran baa aniga nabi ciise dadkii noo dhexeeyey ee ahlu fataraadkaa ah ee shirkiga ku dhintay kulligood fi naar saxaabiga bashir ibnu khasaasinna wuxuu ku yidhi kulamaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar aw biqabri mushrikin laga jaziira carab dhexmar baa wixii gaale dhintay hortay dhintay eed aragto naar ugu bishaaree ilaahayna wuxuu leey nabi hortaa loo soo diray ma jirto ma jiraan nebi kaa horreeyey ma qur-aankaa been sheegay oo saacadanaad gaaloobi ma nabiga xukunkiisaa khaldan oo jaa'ir oo xadgudub ah oo dad jahala oo macduuriina ah gaalaysiiyey oo naar u xukumay oo markaa casar dheerba aad gaalowdo laba dara mid dooro wey haddaad tiraa nabi khaasaa loo soo diray waa takdiibun likitaab illaah wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir ayb soo suuratu saba mi ahayd mise suuratu faatir suuratu yaasiin ood akhridaan litundira qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun aabbayaalka aan loo digin nabi allo warran ina abii wa abaaka fi nnaar litundira nabi maxamedow qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun jahalo weeye hadday jahalo ima badbaadahayaan maya adiga aabbaha ka war nabi maxamedow u yimid aabbahay ka war nabi aabbaha ma islaamnimo kudhismaysan gaalnimo waa horoo dhinta gaalnimo inaa abaaka finaar ba ninkiiba xuna maxamed adiga aabbaha ka war intuu xanuunsaday nin aabbiile naarba waalidkii oo hortii dhintay naar buu ku jiraa la yidhi waa gubtay nabigu su ku soo celiyey isagoon dareensiinayn nabi allow aabbaha adiga aabbaha ka warran cabdullaahi wil yar buu ahaa labaatan iyo ku dhintay الشheekh abu caطiya caqiil ibn abi طaalib alqaadi اlmaliki atartushi fi kitaabi taxriir اlmaqal wuxuu yidhahdaa xataa cabdullaahi bn cabdilmuطalib saasat اlkufri kuma jirin bu nin yaroo qayraba markaa kacay bu ahaabu gaalnimo weyn uu maamulay iyo dembi weyn uu galay oo hadda muuqdo la shuguriya ma jiraan bu naarta muxuu ku mutay laakiin bimujarad اlkufri washirki tolkii iyo qoomkii diintay qabeen bu asna taageeray unadi wuu ku barbaaray waa lagu koriyey labaatan iyo shan jir buu ku gaadhay maca salaam mushrig weeye nab wuxuu ihi ina abaaka ina abi wa abaaka fi الnaar aniga aabbahay muxamed ah cabdullahi bn cabdilmualib fi saxiix muslim iyo adiga aabbahaad i weydiisay kulli naar bay ku jiraan oo aabbayaashan looma digide maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun nabi allow maxay eedeen shirki iyo kufri bay eegeen yay eedeen hawshaan waa in si fiican loo fahmo wey hooyadii iyo nabigu ilaah ka bar ilaahu inaan dembi dhaaf kuu weydiiyo ilaah hooyadu maxaa le abadan uma bixi karta hawshaas laguma ogola mamnuuc maxaa yeele gaalnimay ku dhimata hooyada carab bay ku diin ahayd carabna mushrikiin bay ahaayeen nabigu marka faabka fa baka wa abka man xawla kun iyo lix boqol oo saxaabi ama kun iyo afar boqol oo saxaabi la socotay yowm alxudaybiya la socotay baa wada ooye ilmay riwaaya cinda ibn xibaan saxiixa waxaa weeye nabi allah maxaa jeelay riqatan laha min cadaabi rabbiha nabi wuxuu ihi naxariis iyo danqasho aan danqaday waalid weyhaade waa waalid wax dhalay isna waa wiil dhalay waa hooyadii jirkeeda wey nabigu markii loo cadeeyey inaan loo ogolayn inuu dembi dhaaf rabbi u weydiiyo oo u hubsaday inay la cadaabahayo oy raacaysa muxuu ahaay mushrikiinta carbeed ay ku baab tahay nabigu waa ooyey nabi allow maxaad u ooyi baa leey waxaan uga oohayaaba cadaabka ay gelayso kuleelkiisa haddana nabigu ilahay ba barya ku celiyey ilaahu laakiin aan soo booqo bal mar aan soo arko qabrigeedii waa loo fasaxay waad soo booqan kartaa baa layidhi gaalka waa la booqan karaa qabrigiisa waa la soo salaami karaa laakiin liyuctabara bihi waad ku cibro qaadan inaad dhiman oo dalkaad geli baa looga laakiin uma ducayn kartid baabal faatikaankii waa dhawo dhinta wadaaddaa u duceeyey haaulaai murtaduun way gaaloobeen waxay allah naxariisto ilaahay ha ka abaalmaraya khayr iyo wanaag ha kaga almaar bifadli maa qadama lilbashariya wixii ixsaan wahal qadama lilbashariya ila alkufra wاtansiir gaalnimo iyo shirki iyo tansir waxaan ummadda hormariyey niman waa duuba bob alvatican mise bob jombo ah wx shaydaanka dhintay muxuu magaciisa john bol miyuu ahaa boolkiisa allah beeye naar allaha ku fogay kaasay dheheen ilaa allah u naxariisto hawshaan aad iskaga ilaaliya asludiin ama islaam ku maxaabso oo ii dubweynow ama carab waa hore dhintay noqo oo nabi maxamed ku horreeyey kulluhum waa waa kafaro mukhalladuuna fi naar wey ayb xukunkaasaan inagu gudbinaynaa iyadoo sidaa tahay axaadiis tilmaamaysa bacdu ahlilfatra aada qayba ka mida ah in la imtixaani doono waa jira oo laisku hayso sixadeeda iyo sugnaanshaheeda idan nimankaani marka bisababi culumay dhumiye iyo wadaaddaha u harkaagoogtay maxaad adu maneef xoolaad subinaadan madii khaaliqu ku abuuray axadkaa la maxaa ku keentay ashirku waa shay muxaram ah caqlan wa fitratan wa islaaman ruuxa aadamaha caqligiisaa keenaya inaan axadka la caabudi karinba marka alcaql asaliim wاlfitra almukamila ayaa ku filan sharciga munazalka ah. marka waa muqawi ama waxaa weeyaan waa musaxix lima inxarafa min alfitri wاlcuquul buu saxahaya laakiin waxaa weeye alimaam ibn qayim kitaabka afwan zaad almacaan mujaladka saddexaad boga u dambeeya an boqol sagaashan iyo bax bejba safxa ku jirta oo qadyada kaga hadlaayo inaan cuurdaar ou lahayn mushrika qabla alislaami dhintay aladi iqtarafa shirkan akbara wa kufran akbar oy fitradu iyo caqligu ku filan yahay ka hadlaa hawsha iyada ah ayib wamaa kunaa mucadibiin ilaahay ma dhihin wamaa kunaa waan takfirinaynaa ninka shirka akbar ku dhac takfirin ayib adduunku waxaanu ku xukumi kulamaa mararta biqabrin mushrikin fabashiru binnaar hada alxukmu dunyawi annagu waxaan lena waa ahlunaar waa gaal waa mushrig naar buu geli waa ku waari addoonkaasii ilaahay dhexisa anagu geli mayn laakiin adduunka xugumkii baan siinayna intuu rabbi noo sheegay ee rasuulku noo sheegay ee qawaacidulislaam ay keenayso baan candhada ku gelinaynaa aba marka qaabkaas kaga fujin laday kuu taallaa nacnacale oo wareegiso boodbood maxaa waxaan kuu geeyey aakharo soo maha ilaahay baa yaqaana addoomihiisa ka macduurka ah kaan macduurka ahayn udurdaar harci ale midkaan lahayn hawshaas waa budagooni u tuman alxukm alukhrawi annagu hawl noo taalla ma ah adduunka maxaa tahay ma muslim baa tahay mise ma munaafiq baa tahay mu'min baa ma muwaxid baa tahay mushrik baa waan kala saaraynaa waxa naga kaa fal ah ama afya adina ama qowl ah baan kugu xukumayna ninka islaam noo muujiyo waa muslim ninka gaalnimo noo muujiyo waa gaal ninka nifaaq muujiyo waa munaafiq ninkii iimaanay ka muuqdo waa mumin agtayada alla agtiisa wuxuu ka yahay u taalla addoonkaas alla agtiisa wuxuu ka yahay ilaahayga qaadiray u taalla subxaanahu wa tacaala hadduu yidhaha niyada way fiican tahay asagay u taalla aday kuu taalla leena anagu howlna u taallama maxaa kaa muuqda xumaan xumaantaad ku xukumanta si kalea marka khayr ii tan waan ku fiicanahay kaa socon mayso tan wixii kaa soo muuqday baan kugu xukumayna dadkan haddaan daahirkooda lagu xukumin adduunkao dhan baa khari qalbigan iyo xukunka aakhare jira ilaahay baa iska leh adugu adduunyadu almushriku waa mushrik shaa am aba waalmucridu can tawxiidu waa mucridun waa kaafir shaa am aba hawshu sidaasay ku soconaysaa wallaahu tacaala ilaahay subxaana wa tacala lam yadkur ma sheegin fii kitaabihi kitaabkiisa almashaahida ma sheegin ilaahay masaajid buu sheegay mashaahid ma sheegin bal dakara almasaajida masaajidu ilahay sheegay wa annaha masaajidun khaalisatun lilah وأن المaساaجiد للahi فlaa تadcو mع الlahi أحadا meelaha lagu tukado ama lagu sujuudo ama xubnaha iyo acdada laga sujuudo amaakinu sujuud aw acdaau sujuud intuba allah iska leh haye ilaahay axadaan meeshan lagu baryin ilaahay masaajid buu sheegaye mashaahid ma sheegin qaala tacaala qul amara rabbii bilqist waxaata nabi allow rabbigay wuxuu ummadda faray iyo aadamahao dhan iyo makhluuqaadkaba bilqisti cadaalad iyo garsoor cadliguna waa maxay waa inta codka lagu hagaagawe qisti lambarkow waa atawxiid wa aqiimuu wujuuhakum wejigiinna toosiyaa laydhi aadiya cinda kulli masjidin salaad kasta agteeda masjid kasta agtiisa wakhti kastoo tukanaysaan ilaahay aada weeye mukhlisiin wejigoo la toosiye xisiyan ila alqibla iyo niyadoo la toosiye ila allahi wa tacaala khaalis laga dhiga laga raba wa qaala tacaala sheekhu ka raba maxalusaahidku cinda kulli masjidin cinda kulli mashhadin lama dhihin masjid baa la sheegay inamaa yacmuru allah masaajid ilaahay waxaa camiro oo ku tukada oo buuxsha man aamana biاllahi walyawm اlaakhir mashaahid lama dhina masaajid baa la yidhi wa qaala tacaala fii buyuutin guryo gudahood adina allahu rabbi uu fasaxay ama idmay ama amray ama xukumay an turfaca wayudkara fiiha smuhu in kor loo dhiso ama la ixtiraamo oo la nadiifiyo caaisha maxay tidhi nabig wuxuuna amray an nabniya almasaajida fi اdduur wa an tutayaba wa tunadafa wuuunamray in xaafadaha masaajida laga dhiso masaajid laga dhiso xaafad kasta masaajid laga dhiso yaroo lagu tukado ayib in la nadiifiyo oo la udgiyo oo la xaaqo oo la habeeyo buyuudda ilaahay waa in la ixtiraam meel urayso oo khariban oo ruuxu soo galo uusan boor ka qaadahayo oo kii dhex fadhiisto uu kutaan ka raacayo looma baahno ayib oo markaa haweenkii iyo xaafadihii laisku rafaado marka iyada marka waxaa loo baahanyaa meesha inay nadiif noqoto oo eh, ma aha in la qurxiyo zakrafada looma baahno dadka wax mashquulinaya loma ba lakin nadaafadu xararku waa kala yihiin wax la xardha iyo la biliceeye iyo waa kala yihiin mxuu ahaay nadaafaddu waa kala yihiin afwan wqaala tacaala walowlaa dafcu llah dafcu llaahi اnnaasa ilaahay isku difaacu dadku isku difaacaya ama isku jabinaya duusan jiri lahayn bacdahum bibacdin barhkoodba markaa lagu difaacaya muslimku waa soo dagaalamaya gaalku la dagaalamaya waa la jabinaya haddaan ummadda ilaahay subxaanah wa inta xaqa wadata iyo intii baailka wata aan layska horkeyni oo siraac mariir oo tawiila ilaa qiyaami saaca uusan socon lahayn la hudimat waxaa la dumin lahaa baa le jamcu sawmaca buulsuufiyeed sawaamicda wadaadda waxay ku sheegaan inay yihiin waa masaajidda iyo mawaadicda qolyihii saabi'iinta iyo muwaxidiinta ay ku tukan jireen iyo wa biyacun biyacun waa biicat lyahuud bay dhaheen wadaadaha qaarkood meelaha yahuudda ku tukadaan iyo yahuudda inaan diinta badelin baa iyo wa salawaatun kanaaistii ee nasaarada wa masaajid yudkaru fiiha smullahi kaiira iyo masaajid ilaahay in badan lagu caabudo sabaamacan qolyaha waxay u yidhahdeen waa nasaarada guryahooda biyacuna waxaa weeye waa waa buyuut alcibaada lilyahuud salawaatkuna waa buyuut muxuu ahay alcibaada lisaabi'iin almuminiin baa laga hadlay lalmushrikiin iyo waa masaajid yudkaru fiiha smullahi kaiira walayansuran allahu man yansuruhu in allaha laqawiyn casiiz walam yadkur ilaahay muusan sheegin buyuuta shirki shirki guryihiisa muusan sheegin meele ilaahay keligii lagu caabudo oo ilaahay lagu gargaaro oo biyaca ama salawaad ah, ama masaajid ama masaajid ama sawaamica ilahay sheegay buyuutu shirki oo mashaahid lama sheegin ka buyuuti اlasnaami wاlmashaahid guryaha shirkigu waa kuwe waa guryaha asnaamta loo dhiso ama mashaahidda qubuurta loo dhisa wey maqaamkii sheekh hebel xaramkii sheekh hebel baa lagu leehay walaa dakara ilaahay muuse sheega buyuuta annaar mujuusta guryaheedii ila naarka dabka iyagaa caabude lianna sawaamica buu sheekhu shekhuislam ibn taymiya iyo walbiyaca liahli kitaab sawaamicda iyo biyacu waxaa iskale ahlu kitaabka yahuudi nasaara iskale falmamduuxu min dalika biyaca iyo muxuu ahaaye sawaamicda iyo xataa salawaadka inta la amaanay waa waxaa weeye maa kaana mabniyan qabla اnaskhi wاtabdiil qur-aanku hadduu nasaare iyo yuhuud ammaano ku ammaano khayr ah waa intay islaam ahaayeen ee diintiis soo bedeleen baa laga hadlaaya ama aysan nabiga ku kufriin baa laga hadlaaya laakiin mar hadday diinti bedeleen oy taxriifiyeen ama ilaahayba nasakhay oo nabi maxamed shareecadiisa ku nasakhay markaa dee meesha ammaan ma taalo falmamduuxu ka ammaanay min dalika min alsawaamici wاlbiyaci laga ammaanay ma kii weeye kaana ahaa mabniya mid dhisan qabla naskhi intaan diintii yahuudiya nasaare la nasakhin injiil iyo towra intaan la naskhin oo lagu nasakhin bishariicati muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo watabdiili intaysan bedelin sharciga aysan ku tumanin kama ana allahu cala alyahuudi waannasaara siduu ilaahay u ammaanay fii suurati albaqara iyo suurat lxajba yahuudiya nasaarada iyo wasaabi'iin asaabi waa ninka ka leexday xumaantai wanaagga u leexday aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen qabla اnaskhi wاtabdiil saabiintu waa laba nooc qolyo mushrikiin ah oo qolyo nabiyullahi ibraahim soo gaadhay oo uu la dagaalamay ah iyo qolyo muwaxidiin ah asaabi almamduux fi kitaab اllah waa saabia muwaxidka ah wey waa niman diin hore oo qumanoo soo gaadhay ma jiro laakiin fitradoodii saliimka ahayd iyo caqligooda wuxuu gaadhsiiyey ilah keligii inay caabudaan sharaa'ic badan iyo axkaam badan ma yaqaan la ay ku caabudaan laakiin lam yushrikuu billaah shirkigii bay ka badbaadeen maxaa yeelay mushrikii alcarabba iyagoo nabi khaas aan loo soo diray mushrikii alcarab quraysh baan u jeednaa haddana waxaa ku jira niman xunafaa ku jiray oo muwaxidiin ah oo ilaahay badbaadiyey qayb waxaa ku jirtay nasaarowday oo nasraanida ku badbaaday qayb waxaa ku jirta diinu ibraahim intay ka yaqaaneen intay raadiyeen ku badbaaday minhum zayd bni camr ibn nufayl alcadawi baa ka mid ah rag dhowray ahaayeen waraqat ibn nawfal baa ka mid ah, badbaaday aduguna sanadii ku badbaaday iyo muusan muxuu ahaay ah nabigu rumeeyo qarni sanadka afraad ee bixduhu dhintayna waaba la sheegaaba oo culamada rajaxay wuu soo dhowaaday oo sanadkii saddexaad ama afraad ee bixdadu geeriyooday asagoo nabiga rumeeyey buu dhintayna culama yidhi rajaxay oo badiyaba yay ahaayeen yuminuuna waxay rumaysnaen billaahi walyowmi alaakhiri wayacmaluuna biaalixaat nimankan saabi'iinta iyo yuhuudda iyo nasaarada ilaahay u ammaanahayo waa niman iimaan laga helay maalinka qiyaamana rumeeyey camal saalix la yimid laakiin nimanka gaalada ee mushrikiinta ah lagama hadlayo fi asnaamta guryaheedu iyo wa buyuutu niiraani dabka guryihiisu iyo wa buyuutu xidigaha guryaha loo dhisay iyo wa buyuutu iyo qubuurta wadaadaha guryaha laga duldhistee masaajida lagu sheegay ee lam ymdax illaahu shaya minha ilaahay muusan ammaanin wax ka mida ah. maqaamkii sheekh ebel iyo qubooyinka iyo walam yadkur dalika ilaahay muusan sheeginba xataa muxuu ahaaye beyt laga duldhisay qabri xataa ilahay muusan sheegin ilaa fii qisati man lacanahum nabiy qolyuhu nabigu lacnaday qisadoodii baa lagaga sheekeeyey ayb qaala tacaala ilahay wuxuu hi qaala aladiina halabuu calaa amrihim ay amri eh, mxuu ahaaye eh, asxaabi اlkahf lanatakhidana alayhim masjida ama amrihim oo ayaga qolyihii adkaaday haalibiinta ah qolyihii ayagu ku adkaaday awoodda badan lahaa markii asxaabulkahfi la helay meeshay ku xabaalaayeen ayib meeshay galeen mxuu ah nafta kaga qaadeen marka dambe markii la helay waxay dhaheen oo ay dhammaadeen ku jireen baan masaajid ka dablisanaynaa lanatakhidana calayhim masjidan sheekh wuxuu uhi fa haula qolyahaasi asxaabulkahfi dushooda ka dhistay hum aladiina اtakhaduu masjidan cala alkafi kaanuu min anasaara qolyaha asxaabulkahfi meeshay ku xabaalaayeen masaajid ka dul dhisay nasaaray ahaayeen wahada huwa sawaab waa sida xaafim kaiir uu sheegay waa sida alimaam ibnu jarir abari uu soo guuriyey fii tafsiirihi uu kusoo guuriyey waa sida ibnu kaiir xataa fi lbidaaya qisada iyadoo dher faahfaahsan ayuu ku keenaa fa haaulaai dhaqan in masaajid laga duldhisa qabri nabigu laba kooxood buu ku lacnaday yahuud iyo nasaaro hareecadanu in badan bay hawshaas xataa nabigu fii aakhiri xayaatihi waa waa saacaata mawtihi maalmuhu dhimanaya iyo saacaduu naf baxayo buu nabigu ka digahayay oo lacana lahu lyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid caaisha waxay tii walowlaa dalika laubriza qabruhu hadduu nabigu usan ka baqaynin qabrigiisa in lagu dultukadoo la barakayso bannaankaba lasoo dhigi lahaa oo meesha maqaabirta lagu xabaali lahaa ayib oo baqiic baa la geyn lahaa inkastoo waxaa weeye ama xataa meesha loo daayee guriga laga fujin lahaa iyo ilaan qolkii cashanaba lagu dhex abaalay loogu soo dhawaaninba bartuu ku dhintaanaba loo jeexay halkuu ku nafbaxay baa intii laga qaaday baa la jeexayba halkiibaa nabiga lagu xabaalay leanna xadiidkii abubakar sidiiq ee nabi dhinta ma jiro ilaa lagu xabaalaa bartuu ku nafbaxo nabigu waa shahiid wey shuhadadu waxaa lagu meesha ku nafbaxaa ninka shahiidku meeshuu ku nafbaxo lagu xabaalaya lama rareko in la rara lama mamnuuc wey bartu ku nafbaxa lagu xabaalaya waa lagu kala baxay wakadalika alambiyaa yudfanuuna xayu yamuutuun meeshay ku nafbaxaanba ayagoon lagu xabaalaa idan bannaanka qabri bannaan baaba laga dhigi oo dadka loo bannayn laha laakiin lagu afa loo diiday fa haaulaai aladiina kuwaani kuwaas aladiina kuwaasoo ittakhaduu yeeshe ka dhigtay masjidan masjid ka samaystay calaa ahli kahfi asxaab alkahfi masjid ka dhistay kaanuu min annasaara aladiina lacanahum الnabiyu xayu qaal lacan lahu lyahuuda wالnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid tafsiirka sheekhu uu maray ra'yigaas ra'yi dhaamoo ka fiican lasoo heli maayo wixii kao dhan waa iska mala awaal iyo khusacbalaad weeye amaa qowlka uu sheekhu sheegay waa qowlka ay ku tageen ahlucilmiga almuxaqiqiin waana kay adilada qur'aanka iyo sunnada ay taageeraysa wey qolyaha laakiin mushrikiinta iyo qabuuriyiintu way deliishadaan qaala aladiina halabuu calaa amrihim min almuslimiina weydhe muslimiinta xilligaa joogay baa ku adkaaday muslimiintii baa masaajid ka dulisay meesha marka in awliyada iyo culummada masaajid laga dulisto la barakaysto waxay soo socotay taariikh hore bay kuleeyihiin halkaasay ka soo bilaabatay ayib xataa hadday kuwaa muslimiin ahaayeen ooy u bannaanayd waagaa waxaa inay sameeyaan sharciga annagaa diidaa kugu filan meel kuu badbaadi ma jirto sharciga annagaa dii waa malcuun ninkii qabri masaajid ka dulista qabriga masaajidka waa la dumin waa malcuuma lacana llahu lyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid caaisha waxay ti yuxadiru maa sanacuu nabigu ummaddu xooga dighayaa waxay yuhuudiya nasaara sameeyeen in la sameeyo oon masaajid qubur ka dul dhisno mamnuuc la duminaya culmad sl badan baa halkaa ku marka haddaad tiraa muslimiin ahayna meel lagu badbaada ma jirto haddaad tiraado gaalay ahayn nasaaray ahaayeenna waa saxda ah. taariikhda bashariga dheer ee socotan ay keenayso alxaafna kaiir filbidaya wanihaya sharax dheer buu qadiyadda ku leeyahay ninka hawsha sameeyey diintoodii qaabkay ahaayeen nimanka meesha ku adkaada o dhan buu sharxa asaga alla ugu laabto bidaya wanihaaya xayu qaala lacana allahu yahuuda wanasaara yahuudiya nasaara ilahay ha lacnado maxaa jira ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid maxaa yeeley waxay ka dhigteen qubuurtii ambiyadu masaajid ka dhigteen idan asxaabu lkaafi kaanuu min saalix اlbashar idan in laga dulsa masaa'id waa dhaqan yahuudiya nasaaro weeye wa fii riwaayatin waxaa ku sugan wsaalixiin ayib fii qubuuri anbiyaa'ihim wasaalixiihim am wasaalixiin sheekhu wuxuu uhi waducaau saxiin buu ku sugan yahay wa ducaau اlmaqbuuriina kuwa la xabaalay oo la baryo min acdam اlwasaa'ili ilaa dalik wasaaisha dariiqooyin waddooyinka loo maro in masaajid laga dhisto ta ugu daran weeye maqbuuliinta marka la ambaryo oo loo sharig yeelo waagi dambe waxay noqon meeshan meel barakaysan weeye masaajid baa inooga dhisa marka waxaaso dhan marka waa in laga fogaado waqad qadima bacdu shuyuukhi اlmashriq sheekh wuxuu uhi waxaa ii yimid oo soo galo dimashqa yimid shuyuukhu اlmashriq mashriqa dee dimashqa marka la joogo iyo shaam waxaa laga yaabaa mashriqeedu hadde waa waa xijaaz weeye dhanka xijaaz ayaa mashriq kuu noqonaysa marka inuu sheekhu shaa ujeeda laga lakin mashriq haddii la idlaaqo wixii aan andalus ahayn baa mashriq la yidhahda andalus aan ahayn oo dhanba ayib waqad qadima bacdu shuyuukhi lmashriqi ayaa yimid oo noogu yimid masar ama noogu yimid muxuu ahaa sheekhu labada meelood waa fadhiya weliba kitaabka markuu qorhayay inuu masarna tegay baa loo badanayaa dimashqna uidna uu yimid oo kitaabka labada dhinacba uu ku qoray wa takallama maci anuu ila hadlay buu i fii hada arrinkan bu igala hadlay oo qubuur inaan la baryi karin oon wax laga duldhisi karin oon awliyadu aan lagu xadgudbi karin oo ilaahay kayrkii in la barya ay gaalnima shirki tahay baan ka hadlay buu faafahayey nin baa idhi buu ihi sheekhu maasida qubuurtu xogu barakay leeda wax badan baa jire fa lahu waxaan u caddeeyey fasaada haada inuu waxaan faasid yahay oo shirki yaanu caddeeyey fa wuxuu yidhi ninkii eh, sheekha ahaa ee bari ka yimid miskiinnimadiisa alaysa qad qaala nabiy nabigu miyuusan dhihin buu ihi idaa acyadkum lumuur arrimuhu hadday idin noojiyaan ood daashaan oy xaaje idinku adkaato oo idinka sidaclayso yacni arrin baad aad xeelad u weydeen waa idinka badatay waa kari weydeen fa calaykum biasxaabi alqubuur waxaad ogaataan ood baydaan qolyaha qubuurta ku jira markay hawshu idinku adkaato qubuuraha ku carar qubuurta qubuurta gala khalaa weeye sheekh hebel ha loo cararo ilahay xaggiisa ha loo carara ma jirto xadiidkaasuu daliishaday waa xadiid mawduuca faqultu waxaa idhi haadaa makduubun biitifaaqi ahlicilm xadiidkan waa xadii been abuurad ah xadii jarama adaa samaystay iyo inta kula halmaasha lam yaruuhi can nabiy nabiga kama uusan warin axadu min culamaai اlxadii hal nin oo culamada xadid ka wariya ma jiro waa xadiid laysa lahu zimam walaa khutaam walaa khitaam hogaan iyo keeno iyo xadhag iyo abtar waa gacan ku samays wey hadalkan oo kale hadal lamid ah ku jira kitaabka atawasul sheekhu leeyahay fahada alxadiidu kadibun muftara cala الnabiyi salى اllah alay slam biijmaci اlcaarifiina bixadiiثi lam yarwihi axadu min alculamaءi bidalika walaa yuujadu fi shayin min kutub اlxadiiثi اlmuctamada buu ku yidhahdaa qaacidaة jaliilaة fi اtawasuli wاlwasila safxada ibn اlqayim asagoo hoos buu degay wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa dejiyey cubaad اlqubuur ayagaaba dejiyeyba wuxuu yidhi wadacaha axaadiian maktuubada ah dhowr xadiid oo uu kan ka mid yahay buu keenay markaasu wuxuu yihi wadacaha ashbaahu cubaad asnaami almaqaabiriya qoyihii asxaab alqubuurka ah baa dejiyey buuri cala rasuuli bay ku dejiyeen oo ku bani abuurteen mujalladka koobaad iyo afar iqaatlafaan wakadalika dakarahu alcajluuni fi kashfi alkhafaa asna inuu mawduuc yahay buu sheegay mujalladka koobaad waa xadiid mawduc wax jiran waa mid la sameeyeyba been abuurad wa bisababi haada axaadiidan mawduucadada awgeed iyo wa amaalihi wixii lamid ah ama warkan wadaadku sheegay ee uu la yimid aan ku radanay iyo wixii la halmaala yaa dahara waxaa ku muuqday buu ihi misdaaqu qowli nabi maxamed hadalkiisi wuxuu u maraatikacay dhabnimadii iyo mucjizada nabi maxamed baa muuqatay oo nabigu muxuu inoo sheegay in wuxuu inoo sheegay aakhir ummadda in ka mid ah oo shiraaru haadi lumma ay raaci doonaan wadooyinkii yuhuudiya nasaaro iyo dadkii halaagsamay dhaqamada xun lahaa inay ku dayan doonaan inay dabageli doonaan inay isku shabihi doonaan isu ekaysiin doonaan tiibaa taagan dad islaam sheeganhaya oo mushrikiin ah oo ilaahay khayrkii caabudi oo awliya baryo oo qubuur ictikaafi oo boholle iyo godadgeli oo dhaqankii carab lagu laayey lagula dagaalamay aan laga karaynin xaggana islaam ku maxaabsan oo awliya allahi adeegta ku haya ayaa dhooban fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixan ku jiray ee xadiid abi saciid alkhudriy latatabicunna sanana man kaana qablakum nab uu baan ku dhaartay waxaad raaci doontaan dadkii idinka horreeyey wadooyinkoodii dhaqankii xumaa ay la yimaadeen xadwa alqudati bilquda baarintu siday baarinta u leebka marka la baalo baarintiisu way isdaba taagantahay fayl bay ku jirtaa waa toosantaa fayl baad gelaysaan wey godkii iyo waddaday yuhuud naar ku galeen ay ugu hoobteen baad inu ka dabagelaysaan kuradeenna waa aragteen maanta nin yahuudia ama nasraania ama mxuu ahay maraykan ama reer yuruba qaabku u labiso u labisanhaya dhallinyaradeennu aragti shaarka hadduu bartan ka tuli way soo dilaacinhaya badhamaha hadduu soo furto waa furhaya hadduu madaxa qaybna eh, xiiro qaybna daayo oo dhoorkii carruurtan u dan waagii muxuu aha remiiga la waa lagu xaragoonhaya jidhka hadduu wax ku sawirto waa lagu sawirinhaya hadduu sidii neef muuqlaysan u socdo oo lugahaas la gafo waa lasmuuqlaynhaya hadduu sidii daaxuurki isu qadqaad muxuu ahaay golaha ku jiray mid isqadqaadoo mudqaarkan lagaga fadhiyaad arkaysa nafsa shay waan carruurtiina maalkaa marahay mushrikiintii warkood baa iyagu joojiba xataa low dakhaluu xataa nabigu hadday galaan buu i yahuud iyo nasaaro juxra dabbin maansalugoley godkeed hadday galaan gaaladu la dakhaltumuu maansalugoley waxaa la yidhi ama mxuu ahaay ama maansalcagaley waxaa tiradaaba ama ama raynuug ama riyanuug boqolyaa ku sheegee god adag bay leedahay god yaroo cidhida ay leedahay mida kale godkaas le qashanoo dhan bay ku ururisa waa god urahayaa la qarmoon ayadaaba urtaba naag jin weyaan dhihi jiray waaga carruurta ahayd jin baa qabaa la dhihi jiray marka waa cabsan jirtay waa garanaysaan way isbuufisaa oo ataa bur ataa ku dhuftaa burku hataa kari maayo waa dirisa dhagax ogu wado ayadoo meydnoolaad kaga teg mayd ayadaad ka dhaqaaqaysa berri waa iska kiciba ayadoo gurguudatoo dhaqaaqda ba arkaysa marka <clears throat> marka bahasha ayadaa goda ay leedahay xataa hadday galaan oo diin xumo ah waa ka dabagelaysa qaaluu yaa rasuul allah saxaabada la yaabay nabi alyahuud wanasaara alyahuuda wاnasaara tacni alyahuuda wanasara qolyaha hadlayda waad ku dayan doontaan oo waad ku eh, dabageli doontaan ma yahuudiya nasaara qaana wuxuuhi faman yaa kala had yaan idinka degahaya dhaqan xumo iyo diin xumo soo labadan qoys ma ah iska ilaaliya labada qoys iyagoo dhaqan xumo iyo diin xumo lagu ogyahay haddana ahlu kitaabnimaa lagu yaqaana soo dhowaynta sharcigu uu soo dhoweeyey fi nikaaxi wadabaa'ix buu nabigu wuxuu ka baqayaa in baadilkoodii iyo kufrigooda kale dadku ay ku daydaan oy qaataan waa ka kugu daran moogtahay nin xoogo meel laga dabciyey nabarka meeshii laga dabciyey waxay aafo u noqon kufrisiga in la qaato la dagaalanka hadda wanaagga waxaa ugu daran qolyaha islamka shirta kugu dar murtadka islaamnimo soo maray ayaa ka daran kaafirka asliga ah kaafirka muxaaribka weligii islaam islaamka waxaa uga colaad badan ka islaamnimo soo maray suufiga mushrig en weligiiba aan muwaxid noqonin waxaa ka dagaal badan midki intuu muwaxid noqdo haddana gaaloobay ama baleer kale ku dhacay qaabka laguga dagaalamo iyo dhaawacaada iyo meeshaad ka weeqan tahay iyo meeshaad ka liidatu yaqaanaa jaa'ifada aflagaadada xadgudubka weerarku qaadi maba qaadi ninka suufiga maba qaadi karaba rajaahu fi صaxiixayn min xadiii abi saciidin اkhudriy ayay kusoo saareen culmmadu iyo meelo badanba xadii lamidna waa badan yihiin marka waxaa weeye kuwaasa kaaga daran saan loogu aafoobin baa nabigu ka degayaa ahlu sunna waljamaca waxay sheegeen xataa ahlubidaca waxaa noogu daran bay ninka xooguu sunnada qayb kaga dhaqma waa suniyun min jiha mubtadicun min jihatin ukhra kaasa ogu daran leanna waa lagu dagmahayaa dadku wanaaggiisan iyo xooguhu sunnada u difaaco baa lagu dagmahayaa laakiin waa murj khabiia jahmi weeye dhanka kale kuwa noocaas aad ummaddan looga diga wey baqilaani bay aima dacwa e, asalafiya iyo khayrkoodba ku eedeeyeen ninka ugu dhib badnaabaa ummadda muxuu ahay ashaaciru maxaa yeelay kaana yudhiru kaiira min asunan wasunna ayuu difaaci jiray bidac kaloo ashaacirna waa watay waa lagu aafoobay nafsa shay wey qolya hadda salafiyada sheegta ee xaggana murji'ada ah ama jahmiyada ah baa ummadda ugu daran xagga dagaalka lagula jira mxuu ahay almuwaxiduuna alkhulas ahlu tawxiid waljihaad dagaalka lagula jiro waxaa u daran nimanka salafiyada sheegta ee sunnooyin badan iyo usuul badan aad ka wada socotaan xaggana meeshay xabaddu ka socta ku kala tagteen ummadda ku degmaysaa aad baa loogu dami kowa in la iska ilaaliyo wa haaulaai alghulaah alghulaatu qolyaha xadgudbay almushrikuun wuxuu ka hadlaya carabtii iyo muslimiinta xilligiisi joogu ka hadlaya sheekhu ee xaggana mushrikiinta ahaa idaa xasala liaxadihim matluubahu mid ayaa ka markuu helo dantuu lahaa karuba in laga fayduu rabaa muxuu rabaa in xoogu dan uu lahaa muraad loo sahluu rabaa dayib walow min kaafirin gaal baad dantiisa u fuliye lam yuqbil cala allaahi cala rasuuli baa qoran dantuu lahaa marba hadduu helo nebi maxamed aqbali mahayo ama xaggiisa u jeedsa bimacnaa waa maxay diintiisa qaadan mahayo haddii la lam yuqbil cala arasuul ee lam yatabic arasuul ilaahayna wa tutiicuhu tahtaduu watabicuuhu lacalakum tahtaduun ninka nabiga aan adeecin ama aan rumayn waa kaafir weeye ayib xukunkiisa ninkaan qaadanin en hogaansamin diinlaawo wey ama beeniya suubanaha lam yuqbil cala allahi nuay ku qoran tahay nusada mxuu ahaayey kitaabka nusada qayb ka mid a intuba isdiidi mahayaan ninka mushriga ah ee haaliga ah ujeeddadiisu waxaa weeye in dantiisa u helo in islaamta awlaad laga siiyo loo gargaaro roob la siiyo xoogow lacaga la siiyo cadowgiisa loo jabiyo xaasid ka soo horjeeda xoogow baacoga lagu dhufto asagu danta uu leeyahay yarta adduunyada inuu holonbu rabaa cidduu doona ha boob hadduu siiya qays iyo nin macatab qaba xataa hadduu gale hawshiis waa diyaar wiiis waa iska wataa bal yalubu xaajatahu dantiisii buu raadsanhayaa min xayu yadunnu meeshuu malaynhayo annahaa tuqda in laga gudhayo dantiisu meeshay ka go'ayso ama uu ka helahayo unbuu ka raadinaya fa ninka mushriga ee islaamka sheeganaya qaaliga ah yadhabu wuxuu aadi oo u safri ilaa ma yadunuhu qabra rajulin saalixin meeluu u malaynhaya nin saalixa qabriga inu yahay u safrahaya masaajidka ilaahay aadi maayo ilaahay mxuu ahaay xajkiisa aadi maayo meelihii la barakeeyey khayrka lagu sheegay u safri maayo meel loogu sheegay wadaad baa ku abaalan agtiisa haddii ilaahay lagu baryo ama asagaabaa la baryo kuu gargaarahaya halkaasuu aadahaya wayakuunu fiihi meeshaa u sabri eeday waxaa ku jirhaya qabru kaafirin gaal qabrigii weeyaba waxaase lagu yidhi nin saalixa ku xabaalan aw qabru munaafiqin ama munaafiqa meesha ku xabaalan wa taaratan marna ninka qaaliga ee mushrika ah yaclam wuxuu og yahay annahu kaafirun qabriga uu aadhay u safrahay inuu gaal yahay ogyahay gaal baa ku xabaalan aw munaafiqun buu og yahay wayadhabu ileyh waana aadahaya maxaa jira dan buu lahaa meeshii ducada lagaga aqbalo ama looga gargaar aadahay hal u taalla ma muraad buu leeya muraadka ama gaal ha u fuliyo ama qabri gaal ha dul ama mid munaafiq ha dul fadhiisto dan baan leeyahay dantaa meeshii aan ka helabuu aadahayaa wu ciso ayib wuxuu ihi sheekhu kamaa yadhabu qowmun siday qolya u aadaan ila alkaniisati kaniisaday aadaan dadka qaarkood baa kaniisa tagaba aada ninkii kaniisa u aada inuu dadka xaqa u sheego waa badbaadahaya nin xilli roob da'haya meeluu ku tukada waayey inuu ku tukado haddaysan sawir iyo taallooyin lahaynna waa roon yahay inkastoo inkanaysan maanta aysan jirin aan timhaal iyo taallo usan olin axad ay ku sheegeen waa maryam oo ciise haysata yaa albaabka hore ku sawiranba gudahana ku sawiran meel kasta laguma tukan karo waa xaaraan kuwa in lagu tukado ilaa sawirka la baabi'iyo laguma bannaankaa banku dhalay baad la fadhiisan salaadaada iyo roobka kugu dile ama salaada la jamcin kara hadday yihiin jamcu tahiir baad dib ogu dhufanaysa laakiin ninka u taga kaniisadu waa bayd ilaah yidhaahda ayib oo inuu ixtiraam iyo tacdiim iyo maamuusid u taga waa kaafirun bilahi alcaiim biijmaci salaf saalix ijmaacana waxaa soo gura alimaam ibnulqayim can shaykhihi sheikh lislaam ibnu taymiya isaguna can culama muslimiin ba ka soo guuriya qolyaaba kaniisad aada inay ku soo ducaystaan oo ilahay wax kaga aqbalo waa beyt kufri wey lianna buyuudu iyo waxaa loo aanaya oo loo tiriyaa dadka iska leh guriga ruuxa degan ayuu ku xugum yahay baydkan haddii la dhisay waa dhagaxyo la wareejiyay laakiin allah lagu caabudaa waa baytullah kaniisadu waa beyt shirki iyo kufri wey waa beyt shayطaani wاlkufru buyuutu shayaaطiin wey ayib laakiin haddaan maxduur kaloo sharci a ah jirin meeshii ilaahay lagu caabudi jiray ilaahay loogu shariig jiray in meel cibaada loo bedelo oo masaajid laga dhigo oo la baabi'iyo waa bannaantahay asalkeedii ayib laakiin adugu haddaad tacdiim iyo ixtiraam sidii qolyihii maanasooto jooga u xarooday kiniisadda mxuqudaasu ah yom alaxad ka qayb galay ee loo dhiibay calamaha iyo bayballadii yararkaa loo dhiibay oo kale aad noqoto malagaabaa galay kamaa yadhabu qowmun ilaa kaniisatihim asalka waxaa ku qoran ila alkaniisati aw ilaa mawaadicay aadahayaan meelo yuqaalu lahum lagu yidhi annahaa taqbalu nadra nadarkay aqbashaa haddii lagu yidhahda meel heble nadarkay aqbasha waa maxay waa ilaah wey waa ilaah macbuuda lanna nadarku waa cibaado allah iska leh ayib haddii la meel nadarkay aqbasha oo waa loo nadri karaa bimacnaa waa loo cibaadaysan waa la caabudi karaa wey fahaada yaqacu fiihi caamatuhum hawshan dambe waxaa ku dhaca caamado mushrikiinta waa laba qaybood culamaa lmushrikiin iyo caamat lmushrikiin cawaam mushrikiin mushrikiinta caamadooda waxaan sameeyey inta badan ama alwal ka hor soo ma aha ka hore soo ma aha muxuu ahaayay in qubuurta la tago oo qubuurta muslimiinta iyo awliyada la baryo ayib meel qabru saalix loo yaqaann la aado fa yaqacu fiihi khaasatuhum khaasadooda culmadooda ku dhacdaba culummadooda waxaan sameeyo weeye caama iska daaya sheekhu wuxuu soo guriraa qiso khataroo qabsata xanaabilada xabadii baa hoos u dhacday xanaabila isgashay sheekhii waxaa isgalay qaadi lqudaat alxambali ayib ilan xilligaa sheekhu uu noolaa afarta madhabba qaadi bay lahay qaadi shaafici qaadi lmaalikiya qaadi alxanafiya iyo mxuu aha qaadi lmaalikiya iyo nin weynoo qaadi lqudaad la yidhahdo owaagi dambe laakiinse meesha laga saaro oo layihi qaadi kasta waa mustaqil qaadiga madhabkan iyo ka madhab kulli waxay istagayaan madaxweynaha waawala waxaa jira afar qaadi oo afarta madhab iyo nin qaadi lqudaad ah oo asagu dhexdhaad loogu talagalo isla xukuma oy u celiyaan garta baa jiri laakiin waagdi waxaa loo bedelay qaadi lqudaat ashaaficiya iyo qaadi asagu muxuu ahaye ku xigo oo jiif oo kale ah iyo mid weyn oo gobarnatoro oo ka sarreeya ayagaa la qaybiyey madaahibta la qaybiyey ayib marka qaadi lqudaat alxambali iyo sheekhiiba hadda isgalahaya wuxuu ihi sheekhu xataa ana bacda asxaabina asxaabi alxanaabila xataa saaxiibada qaybo ka mida ah almubaashiriina ka shaqeeya liqadaa'i اlqudaa qaadi qudad buu ahaa buu ka shaqeeya oo hawshaasoo qabta lamaa balaqow qaadigaa markuu soo gaadhay annii anugu anha ummadda inaan ka reeba can daalika arinkaas inaan ummadda u diido in qubuurta la aado ama qabri muslim ha noqdo ama qabri kaafir ha noqdo ama qabri munaafiq ha noqdo inaan hawshaa diido markii loo sheegay saara cindahu agtiisa waxaa ahaaday waxaa dhacay wey min daalika nahyigaygii aan diidahayay shubhatun wa waswaas shubhii waswaas baa maxaa jira sheekuu jecel yahay sheikhulislaam haddii nin xambali la aqoona ama saa u fiirin kara kuma jiro kulligood madaxay ku wataan mafkhara lahum weeye waa xidig u soo baxay ayib bar muslimiinta oo dhan baa isku laaya nin la aqoona oo holin kara ma jiraa suhdigiisa cibaadadiisa wanaaggiisa aqoontiisa waa nin tilmaaman weeye sheikhu wuu ku kalsooyo waa jecel yahay hadalkii sheekha ma beenin karo mana diidi karo qabri baan nacfi lahaynna waa qaadan waaye wixii baa isqabtay marka fooda isgeliye waa isgoongeeyeen dibuu sheeku ka hadlaaya wuxuu idhi saara cindahu min dalika shubhatun shubha gashay buu ihi waswaasun maxay shubhada u timid limaa yactaqiduhu min alxaqi fima adkuru waxa aan sheegay inuu xaq yahay wuu aaminsan yahay leannu sheekh buu ku kalsoon yahay limaa yactaqiduhu wuxuu aaminsan yahay owgii bay shubhada u gashay buu ihi min alxaqi xaquu aaminsan yahay fima adkuru waxaan sheegay inuu xaqi oo diin yahay buu aaminsan yahay oo wuxuu leeyahy shekhulislam ibnu taymiya waxaan diin ahayn oon xaq ahayn ummaddan kama reebahayo aqoon buusu u leeyay wuxuu diidhayo inuu diido tii waa ku kalsoon yahay walimaa cindahu min almucaarida min almucaarada iyo waxaa kaloo walimaa cindahu cinda alqaadi qudaad waxaa kaloo agtiisa yaalla buu idhi min almucaarida min almucaarada mucaaradaa timid waa maxay wax diidan waxa aan sheegay waaqicaa diidan buu leeyahy <clears throat> min almucaaradati lidali qaala libacdi asxaabina siran tiiba sheekhu waa ku fasirahaya ardaydii sheekha ku xidhnaa ee khaaska ah ninka mid intuu u yeedhay ya wuxuu yidhi si hoosa sheekhana ii sheegi waxbaan kuu sheegahayaa ibnu taymiin hawshaysan ogaanin hee ana jarabtu ijaabat adducaa'i cinda qabrin bilqaraafa buuri anigaa aniga qaadulqudaadka ayaa tijaabiyey qabri ku yaalla meesha qaraafa la yidhaahdo masar bay ku taallaa masr ku taallaa ayib anigaa ana jarabtu ducaa ijaabat ducaa ducada aqbalkeeda iyo ijaabideedaan tijaabiyey cinda qabrin qabri lagu aqbalo agtiisa bilqaraafa ku yaalla sheekhuna wuxuu leeyahay qabrigan waxma tari karo lama bari karo looma qasdi karo looma safri karo anigaa tijaabiyey idan tijaabada waa mucaarado meesha ku jirta hadalkii sheekha uu sheegayna ma burin karo ma diidi karo waa nin culamo diinta yaqaan sheekhii kalsooniduu ku qabay iyo hawshu asagu soo taabtay iyo afooda isgashay faqaala dalika arajulu lahu ninkii uu ku sirqasade wuxuu ku yidhi fa ana adhabu macaka ilay qabriga aad sheegaysa qaraafo ku yaalla inagee waa ku raacayaay linacrifa saan usoo ogaanno qabra man huwa qabriga yaa iska yaa ku jira meesha yaa ku xabaalan fadahaba ilayhi qabrigii bay aadeen ardaygii shekhulislam ibnu taymiya qaadiga waa israacay qabrigi baa la aaday fawajada waxay heleen maktuuban calayhi qabriga waxaaba ku qoranba qabru cabdi caliyin addoonkii cali qabrigiisi waa cubaydi baaine zindiiq munaafiq murtad qabrigii weeye cabdu caliyin waa magacya la bixi jireen baainiyada cubaydiinta la bixi jiray cali waa cali bin aalib inay addoommo u yihiin bay aaminsay cabdi baa idinka go-an idinka asalka ku jirtaa qabru cabdi caliyin baa idinka go-an idan marka eh, cabdu xasan iyo cabdxusein iyo cabdu caliyin cabdufaaimata way la bixi jireen soo qraysh male cabdushams iyo abdmal eh, cabdumunaaf maysan lahayn nafsa shay wey ayib fa carafuu waxay garteen labadoodiba ilan wuu yaqaanaa kan qaadiga qaadilqudaad khaaba ha ku dhaco bidca ku dhace wuu yaqaanaa inay baatiniyadu iyo ismaaciiliyadu iyo zanaadiqadu ay la baxaan fa carafuu waxay garteen annahu ima raafidiyu wa ima ismaaciiliyu inuu raafidu guud yahay raafidada dhaanta ismaaciiliyada raafidada qaarkeed baa dhaantaba ayib <clears throat> ilan raafido guud iyo raafida khaasaa jirte inkastoo wada qurub xaaraan iyo zanaadaqa wada yihiin haddana uga kaasa waxay gartay inuu qabri muslimoo fiican uusan ahay wuxuu idhi sheekhu intaa waxaa ka daran beledka asaga masar baa loo soo gudbahayaay wa kaana bilbaladi masar baa laga hadlayaa ilan qaraafo ku taallaay wa kaana bilbaladi jamaacatun kaiiruun beledka masar waxaa ku noolaa oo joogay kooxyo badan oo yadunnuuna malaynhaya fi lcubaydiyiin anahum wliyaa llahi saalixuun masar waxaa ku noolaa culummo iyo caamo badan xataa dimishqiya shaam ku noolaa ka aaminsan cubaydiyiinta inay awliye ilah yihiin waa lagaa dhaadhicina moog tahay anahum wliyaa llahi saalixuun shekhuislaam marka wuxuu ku baxshay ummadduna cubaydiyiintu ajmaca almuslimiina fii cahdihim culmadii soo gaadhay ee aqoonta u lahaa niman damba mutaakhiriin ah oo wax difaace wax madhodhay iskabadaa warkoodee raggii goobjoogga ahaa ee soo gaadhay ama ku dhowaa waxay isku raaceen inay yihiin kafaratun murtadun zanaadiqo daahiru madhabihim alrafdu wa baatinu madhabihim alkufru lmaxdu hazaali xataa hazaali oo lagu tiriyo miman ta'ahara bilirjaa'i waljahmiya oo xataa aad wax looga sheegay caqaa'idkiisa yaa wuxuu leeyahay kitaabkiisa fadaaxu lbaatiniya loo yaqaan wuxuu leeyahay madhabkooda kor markaad ka fiiriso cubaydiyiintu war raafidaanahoo shiicanay leeyihiin hoos marka loogu degana waa gaalnimo cad oon barxanayn buu leeyahy ayib alqaadi abubakr baaqilaani kashfu astar cafwan kashfu asraar wahatkul astar buu ka qoray kitab leeda aad u qiimo badan oo ka sheegay inay gaala yihiin bal ibnuljawsi eh, calaa kalaamin fii muctaqadihi oo weliba khaasatan fi asma wasifaat markii intii la baabi'iyey laga qabsaday masar wuxuu qoray kitaab l annasr calaa misr gargaarkiiiy guushii masr ka laaatay culmad slku iskugu tageen nin muxuu ahaaye bidcay ku jirto iyo nin sunni oo salafia kulli waa la iskugu tageen nimankaas ummadda waxaa loo cadaynaya zanaadiqa ahaaye insa awliya ahayd falamaa dakartu lahum markaan u sheegay culummadii masar iyo shaamba joogtay anna haaulaa'i cubaydiyiintu kaanuu munaafiqiina zanaadiqa munaafiqiin bay ahaayeen munaafiq iyo zindiiq waa isku mid waa inaga soo sheegnay ruuxa hadduu gaalnimo uu qarsanayo oo uusan diinta nebi maxamed ku qanacsanayn oo uu subana uusan ku qanacsanayn oo uu gaalnimo aaminsan yahay laakiin islaam muujinayo munaafiq baa munaafiq ayaa la marka dee islaam buu muujisanayaa daahirka hoosna gaalnima u qarsan waa munaafiq hadday madhab kufri ah uu qarsanhayo ummaddana ugu yeedhahayo si hoos ah kor ahaanna islaam muujinhayana waxaa la ruuxa asaga zindiiq indiiq baa layihahdaa ruuxa hadduu ilaahay u sharig yeelo islaamna u horumarinna mushrik baa layihahdaa haduu kufri ku dhaco iyo riddo ku dhaco islaamkan uu saa kaga baxo kuna soo laabanna murtad baa layihahdaa hadduu aaminsan yahay allaba inuusan jirinna mucail baa la ama dahri baa layihahdaa hadduu kusii daro qidam alcaalam walxawaadisna waa dahri marka kulli soo urur waa un gaalo zindiiq munaafiq murtad mushrik dahri mucail mulxid kulli soo urur qurub xaaraana waa un gaalima noocyadeedii waa kafaro un kulligood wa khiyaaru man fiihi cubaydiye ninka ugu qiimo badan ee ku dhex jiraay waa alraafidatu ninka ugu qiimo badan ee awliyada ilaahay noqonhayo waxaa weeye waa alraafida jacaluu waxay guda galeen culimmadii meeshaa joogtay yatacajabuuna inay la yaabahayaan hadalka aan aan sheegahayo inaan dhaho cubaydiyin waa zanaadaqa munaafiqiinah ninkooda ugu fiicanna waa inuu raafidi noqdo iska badaa muslim fiicane wayaquuluun waxay odhan jireen markaa shubadan shuba fiican wey fiiriya hadda waxa meesha ka dhaca ruux waa in fiqi diinad uu leeyahay caqli kugu filan iyo fiqi diinad haddadaan lahayn iyo dhig kugu filan waad aafoobi shubhadan sheekha loo keenay nin khabiir ah oo diinta yaqaanuun baa fahmi kara waxaa layihi sheekhu saa dheh nimankan awliya ilahay wey maxaa u daliil ah <coughs> waxay dhaheen naxnu nadhabu bilfaras faras baanu sii oon kaxaynaa allatii fiiha maqlun faraska maqalku waa xanuun fardaha ku dhaca oo saxarada ku dhajiya ayib saaladaa ku dhegaysa kaadidaa ku dhegaysa waxba cuni mahayo cabbi mahayo wuu rafaadahaya marka waa qabatin qabto fardaha wey qabsin fardaha qabto wey allatii fiiha maqlun aw maqal ilaa qubuurihim qubuurulcuudiyiin baan geynaa baa la usii qaadnaa fa tushfaa markaasaa la caafiyayo caafimaada cinda qubuurihim faraski marka qabriga cubaydiga la dul istaajiyo faraskooba kaajahayaaba wuu saala dhigan hayaa biyihiibu cabi raashinkiibu bilaab inuu daaqo bilaabhaya nimankan awliya haddaysan ahayn fardihii xanuunsanaa markaan u geyno maxaa loogu caafiyaabaa sheekhu la yidhi awliya ilaahay wey marka intaan faraskii xanuunsanaa kaxayne laga samray ee dhakhtar ka samra iyo nin baytari xanaanada xoolaha ku fiican uu ka samray u geyno oon meesha ilahay ugu barino ama aan dulgeyna horu ka caafimaadhaya marka sheekh islam intuana waalen baa diintan naga saarin baa faqultu lahum waxaan ku idhi haadaa taa aad min acdam اladilati calaa kufrihim wey taaba hadday jirto waxyaabaha u cadcad ee tusi nimanka inay gaalo ahayeen wey buu sheekhu inay gaalo ahayeen waxaa kutusayaba fardihii uu kaadida ku dhegtay saalada ku dhegtay marka loo geeyo inay farduhu saala dhigtaan oo kaajaanba waxay kutusay nimanka meesha ku xaba inay gaalo yihiin dabagedis waa lagu rogayba wuxuu sheekhu wa alabtu waxaan ka dalbay daa'ifatan baan raadiyey buuna igu yeedha min suyaasi اlkhayl qolyaha fardaha jamcu sais ayb qolyaha fardaha maamul fardoolida fardaha yaqaana ayaa dheh lagu yeedho a loogu yeedhay faqultu waxaa antum bishaam idinku markaad shaam joogtaan markaa sheekhu masr buu joogaa faantum bishaam wa misra idaa asaaba alkhayla almaqlu ayna tadhabuuna biha idinku markaad hadda shaam joogtaan ama masr joogtaan oo farduhu maqal qabto oy kaadida ku istaagto saxarada ku dhagto saaradu xaggeed la aadaanood geysaan fa qaaluu waxay dhhn nimankii fardaha yaqaanay maamuli jiray fi shaami shaam haddii la joogo nadhabu biha waxaan la aadnaa ilaa quburi lyahuud wanasaara fardahay kaadida ku dhegtay iyo saaladu ee xanuunsan waxaan la aadna markaan shaam joogno qubuurta yahuudiya nasaarada ayaan geynaa maxaa yeelay nasraaniga yahuudiga qabriga ku jira waa la cadaabahaya wuu cabaadahaya cadaabki iyo cadaab qabrka lagu naarta oolkeeda iyo dhawaaqaas xooluhu waa maqlaayaan nabiga inoo sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayhi bini aadamka iyo jinka mooye jinka iyo insiga mooye xayawaankaoo kale oo dhan waa maqla cadaab qabriga farduhu waa didahayaan qabri ninkiisa la cadaabay dad adhi sooma adhig waa didahaya waa ka cararay farduhu waa ka yaacahaya dayib shimbiruhu iyo xayawaankaoo dhan waa maqlaan qubuurta dadka lagu cadaabaya dhawaqa iyo sawaxanka iyo cabaadki iyo hogaysiga ka baxay waa maqlahaya marka yuhuuddi waa la shidi olol naarad baa lagu shidahaya dhawaqi farsu maql farku waa naxahaya mar haddaad naxdo kaadidaa kusoo dhaafi kaadida ceshan maysid oo saxra kugu istaagi mayso oo shuhan baa kugu dhici matamisemaa hadda haddii lawaadaa hawl weyna dhiba ah laguu sheego le dhibkaasaa dhacay haq baad leedahay isla markaa calooshaa ku wareegi maskushaad adaysaa sheekhu marka fiqigiisa fiqi loo geli kara maaha sheekhu marka wuxuu yidhi waxay dhaheen shaam baan la ah, yahuud iyo nasaraan yaan geynaa waidaa kunaa biardi shimaal shimaal waa waa waqooyiga shaam weeye oo nasaarada iyo waagii dambe isku haysteen duruska iyo waagii dambe ay qabsadeen ismaaciiliin baa u badnaa iyo durusiyiintii nimanka nusayriyiintii u badnaa waa waqooyiga shaam waidaa kunaa biardi shaam taraabuls iyo wixii la halmaala iyo tarsuus iyo tarsuus xag kale jirta xagga turkiya jirta cafwan waidaa kunaa biardi shimaal markaan waqooyiga shaam joognana nadhabu biha fardaha waxaanu la aadnaa ila alqubuuri alatii bibalad alismaaciiliya qubuurta ku taalla meelihii ismaaciilu ay joogeen ismaaciilu waa zanaadiqo cubaydiyiin nooc ka mida ah weeye iyo qaraamitu kal culayqa culayqaan geynaa meesha la yihahdo waa meel magaceed iyo walmaniiqa aw ilmunayqa maniica ma ah waa qaaf iyo wanaxwi meelaha ay deganaan jireen ismaaciiliyadu iyo baainiyadu qubuurtooda dadka ka xabaalan ee ka dhintay baan yaan fardaha geyna kaadidu ku dhagtay iyo saaladu wa amaa fii misra misr markaan joogno soo ma aha fa nadhabu biha waxaanu la aadnaa ilaa diirin huna mxuu ahay xadiiqo beer diirku waa waa waa meesha dhisan weliba khaaskan nasaaradu ilahay ku caabudaan ama buulsuufiyeedka u ah u ah mxuu ahay u ah, xadiiqada linasaara dayr meeshan ku yaala maqbaro weey dayrka hadda laga hadlayo maqbaro nasaaro ay leeyihin mesha kutaalaan geynaa bale masar hadii la joogo maqbaradan baan geynaa fardihii xanuunka uu ku dhacay ee nasaaradu ay leeyihiin wa nadhab waxaan kaloo aadnaa oon usii qaadnaa ilaa qubuuri haaulaai alashraaf bay dheheen ashraaftan qubuurtooda ashraaftu waa cubaydiyiin caamo wey ayagu ma yaqaan nimankan ashraaf bay u yaqaanaan ille waxay dhehen anagu waxaan nahay faaimiin baana la yidhahdaa waxaan ka farcannay dhashii faaima binti muxamed yaan nahay rasuulilah marka caamada inay nimankan ashraaf bay u haystaan meeqa ashraafnimo laisku sirahad ninku hadduu shariif yahay oo loo nasabkiisa lama duri karo laakiin qolii waxaa jir ashraafta ku maxaabsan ashraaf ahayn oo tuuga oo khawana ah in la qabtaa loo baahanya ilaa uu sakhaawi kitaab goonaha ka qoray nimanka noocaasa ayib faqultu waxaan idhi caafuwan wahum yadunuuna shekh wuxu uhi waxay u malaynhayaan ana alcubaydiyiina oo masar ku xabaalan ashraafun inay yihiin maxay ugu maleeyeen limaa adharuu waxay muujiyeen owgii oo annahum min ahli lbeyt been ba usheeg nasab aan jirin oo musayafa abna alyahuud wanasaara bay ahaayeen ayib waaba la yaqaanaa meesha ka yimaadeen culama muslimiin ee hawshan yaqaanay oo dhan waa caddeeya abna alyahuud wanasaara waalmawaaliid iyo acaajin baan shuqul ba kumalaata carab ayib marka waxay u qaateen ashraaf ma ahayn nimankan waa cubaydiin baa layidhi faqultu waxaan ku idhi hal tadhabuuna biha fiqiga dambe u fiirso horta waxay noqotay faras ay kaadi ku dhegtay ama uu muxuu ahay sala ku dhegtay in la geeyo qabri yahuud qabri nasaaro qabri muxuu aha cubaydiyiin faatimiyiin haddaba waa yahay bal dadka culummada ee muslimiinta qiimaha badnaa qubuurtoodii leyt ibnu sacad iyo shaafici iyo nafiis alcaabida iyo saxaabadii ku xaballaa masar iyo shaamba yaalay ee ahlu khayrkaa ee muslimiinta nabi maxamed rumeeye isku raaceen ay khayr yihiin qubuurtooda ma geysaan buu sheekhu yidhi sidii loo baabiinhay ayib wuxuu yidhi sheekhu marka faqultu waxaan ku ihi hal tadhabuuna biha fardaha ma usii qaadaan ilaa qubuuri saalixi lmuslimiin muslimiinta intooda su suuban qubuurtooda ma geysaan mila ley bni sacad mili ley bni sacad washaaficiy wabni اlqaasim imaam shaafici ayib iyo ibn qasim abdirxman ibn qasim saaxiba maalik ayib wanafisa alcaabid almisriya wayri haulaa gabadh qiimo badanoo caabiday ahayd oo aad loo jecel yahay aminkan laakin waa lacdo qabrigeeda qabru nafiisa waa macbuud biyolwa ka wey biyolwa ka daran yahay idan dadkaas wagayri haulaa intaan idaan ka ahayn culamada muslimiinta ahaa qudaadoodii taabiciintii saxaabadii culammadii madaahib alarbaca qubuurtooda qiimaha badan ee la yaqaana ahlukhayrka ah ma geysaan baa la yidhi fardahan ma geysaan qaaluu laa bay dheheen maxaa jira farasku ku caafimaadi maayo maxaa culamaan laba cadaabahaiyo waa ahlu khayr awliya ilaahay weeye jannay ku jiraan ilaahay baa u naxariistay idan kuwaan cadaab iyo dhawaq kama jira wey laakiin meesha waa lasku naarahayaa sheekhu marka u caddeeyey faqaalu waxay dhaheen laa faqultu eh, liulaa'ik halkaa markay marayso ay wax fahmeenba waxaan ku ihi ismacu idhegaysa aniga inamaa yadhabuuna biha ilaa qubuuri اlkufaari wاlmunaafiqiin inamaa yadhabuuna biha ilaa qubur kufar munaafiqiin waxayn la aadaanoo fardaha usii qaadaan dadku iyo caamadu iyo qolyaha fardoolayda aba qubur lkufaari walmunaafiqiin wa bayantu lahum sababa dalika waxaan u caddeeyey sababka keenahaya fardaha marka meelaha la geeyo inay kaadidii ka timaado ay saala dhigaan faqultu waxaan ku yidhi ina haaulaai yucadabuuna fii qubuurihim gaalada yahuudda nasaarada munaafiqiinta cubaydiyiinta waxaad baainiyada waa la cadaabahaya shaafic iyo leyt bnu sacad iyo culummadii saxaabada iyo muslimiin fiicnaana aydan geenaynin lama cadaaba ahlu khayr weeye wlbahaa'imu mayeedhaanku iyo majaahidiintuna tasmacu waxay maqlaysaa aswaatahum cadaabkooda dhawaqooda kamaa abata dalika fi xadii saxiix xadis badan baa ku timid ahlu naarka la cadaabahaya ee dhawaqa baxhaya nabigu nabigu sal slam asagu waa la maqashiiyey bahaa'imtuna waa maqlaan laakiin jinku iyo insigu waa laga xidhay ma maqlaan fa samica daalika farduhu markay maqlaan cadaabka la cadaabaya gaalada iyo dhawaqooda iyo sawaxankooda iyo hogay bacda meesha ka baxaysa fazacad waa naxahaya waa argaxahaya fa rucbi cabsida awgeed alladii yaxsulu ee ku imanhaya ku dhacaya fardaha cabsida iyo rucbiga faraska ku dhacay tanxallu waxaa furmaysa butuunaha calooshayda waa tanxalu fadu waa khaa wey fabisab rucb aladii yaxsul laha tanxallu butuunaha caloosheedii baa furmaysa fataruuhu markaasay saala dhigi fa ina alfazaca cabsidu iyo argagaxu iyo naxintu waxay keentaa yaqtadi wuxuu keena alisaala shuban buu keena la shumo waa qaacido kuliyaa weeye fi lbahaa'imi wa fi nnaasi wa fi lmakhluuqaat fi lxayawaanaat marba haddaad naxdo wadnaha lay dhaaf waa qasmaya musakooda ama matag baa ku qabano waa kun qaaci mar hadday naxdintu xoog badan tahay ama waad shumi wax udhexeeya ma jiraan ayib ama madaxa intuu ku waraado dhan baqsantaan baanu dhallaqaysaa marka wuxuu ihi fardahan waxa ka e, saalaynaya ama ay u saaldhigayaan waa sabab xisi oo muuqda wey awlinimo ma aha baraka ma aha nimankan waa la naarhaya waa la cadaabhaya dhawaqoodiiyo qaylado farduhu ka naxahaya maxaa yeele nabig sal slm asagoo e, maalin bannaanka u baxay oo qubuur buu dhex maray markaasa nabigu wuxuu ma qubuurta la cadaabahayo nabigu waa isku naxay aad buu u naxay ansaar buu la hadlay wuxuu qaatay muslimiin inay yihiin dadkan qubuurtan yaa iskale waxaa nabi alla waa qoys reer khasraj ahoo maatuu fi ljaahiliya waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baash ku xoolan baa leeyahy oo dhinta qabl islam nabigu ilahi buu ku xamdiyey wuxuu u qaatay inay yihiin muslimiin waa dhaw dhinteen meesha lagu xabalo ansaar ah cadaab iyo dad la shidahayo cabadahayo nabigu maqlay markaasuu nabiga ka soo cararay markaasuu weydiiyey ansaar waxaa nabi allo ma aha dad islaan waxay ahaayeen goorma waxay dhinteen qabla islam waa la cadaabahaya cidda alla maqashiiyaa maqli oo ambiyadii iyo dadka la halmaala ah dayib bahaimtuna waa maqashaa fatacajabu min daalika arrinkaasay la yaameen way fahmeen markaasay ha yidhahdeen waxbaa dhacay hadday qabrigu hadday awlinimo ay wax shaqaynayso yaa shaafici ka awliysan oo leyd ibnu sacad ka qiimo badan oo saxaabadii iyo taabiciintii masar ku xabaallaa ka qiimo badan shaam bay ku wada xabaalayn markay jahada hayana wada yaallaan shuhadadoodii yaa ka qiimo badan maa la geeyo qubuurtooda fardaha la geeyo maxaa qabru yahuudi wanasaara wlmunaafiqiin wazanaadiqa loo geynhayaa kadibna ugu caafimaadaysa war hawsha awlinimo ma ahee niman la cadaabahayo oy baasha farduhu ka naxeen ma arta hadda loda markay dhurwa aragto maamliba kaadiba ku walataa soo ma garanaysaan weliga lo may dareen yar hadday qaada lo maxay samaysaa way wada istaagi kulli kaadiba isku daraysa dhulkaaso dhan qoyn laag baa kaadi ah libaax wax kastoo kabsa la kaadi libaax bas baa xataa hadday daanyeer aragto way kaaditaa iska daba kale libaaxu laakiin baal weyn bay sii daysaa ayib adhiga adhi iska daya libaaxa adhigu hadduu dhurwaa galo oo laga dhex saaro wada istaag intuu wada kaxuisan wada kaa jahaya iyadoo wada kaa riyo wada kaa jahayaan xoolahaas xooluhu hadday naxan waa nafsa shay marka waa qaacida macluuma weeyo xoolida yaqaanaan weey fatacajabuu min dalika arrinkaasay la yaabeen wa hada almacnaa kaiira ma kuntu adkuru linaas macnahan asaga in badan baan umad u sheeg u sheegi jiraybu macnahan in xoolahan marka la geeyo qubuurta kaadada ay dhigayaan aysan ahayn awlinimo ay tahay cabsi iyo naar iyo cadaab ay maqleen awgi baan ummadda u sheegay walama calam ma ogeyn boodhi anna axadan qaalahu axad culamada kamid inuu sheegay oo hawsha sheegay ma ogeyn boodhi fahm alla ii oo anugu ilahay ugu toosiyey buu ahaabo uma wajadtuu kadib baan helay buu ihi qad dakaruu bacd alculamaa waa dambaankitub aan baadhay waxaan ka helay nin culama ka oo sheegay in qubuurta dadka la cadaabo xooluhu haddii lasoo dulmariyo ay kaajaano naxayaan saadhighayaan oo xataa xoolo xanuunsan ay ku caafimaadaan ee kaadida ku dheganayd baa laga ama saarada ku dheganayd saalada ku dheganayd hadalkan sheekh wuxuu kaloo ku faahfaahiyey oo tan lamida uu sheegay majmuuc ulfataa oo majalladka soddon iyo shanaad ee safxada boqol soddon iyo sagaal waa fi kitaabi alistiqaata mujalladka labaad shan boqol iyo labo kaga hadlaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta tawxiid iyo ku irsaaqo shirki iyo baktina ka ilahay hada bilahi towfiiq